يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان indhaheennu qaabka u samaysan waxa weeyaan ishu waxay ka dhigan tahay sida waa sida leyrkan oo kale qiyaastii guluub iyo waayar iyo mashiin soo maaha ishii waxa weeye waa guluubkii waayarkii waa xidda optinef la yidhaaho oo dabka qaada halkaa ugu dambaysa waxaa ku jira sentarka aragga qofka haddii halkaa budh lagaga dhufto horu kaindhabeelayaa waayo sentarkii aragga ayuu saamaynayaa ilaahay wuxuu ku qariyey sentarka aragga maadaama hadday wax gaadhaan qofka aanu usaag ku indhabeelayo meel muhiima oo halkaa ku beegan qadaadkaa dambe ku beegan يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه ikhwati oo axbaabi jiha kasta oo aad nagala xidhiidhaysaan meel fog iyo meel dhowba assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intii muddo aba waxaynu wadnay aqoon kororsi aynu ku xoreynayno maanka iyo maskaxda oo aynu ka xoreynayno waxyaalahan suurtagalka ahayn iyo khuraafaadka hadday dhinac diineed tahay iyo hadday dhinac cilmi tahayba gumaysigu waa laba noocoog waa ogtihiinoo mid muraqa iyo cadka la gumaysto iyo qofka bini aadmiga xooggiisa midna waa mid maskaxda iyo maanka qofka bini aadmiga laga gumaysto tan maanka iyo maskaxda qofka bini aadmiga laga gumaysto ayaa ugu daran oo sida xayawaanka loola dhaqmayaa haddii maskaxda uu gun ka noqdo ruuxa bini aadmiga intii muddo aba waxaynu ka hadlaynay suurtagal ma tahay in makhluuqan inala nool iyo jinka iyo sixirka iyo ish iyo waxaas inay qofka bini aadmiga maskaxdiisa masaabiir iyo midiyo iyo boco inay dhex dhigi karaan taa waynu ka qanacnay waxaa inaga qanciyey doctor gaboose jazaahu llahu khayran in badanna waxaad tiifiyada ka aragtaan dad oo caamo ah oo la maskaxdooda midiyo saawiraan ah ka soo burray waxaa kaloo inu in badan iyadoo la leeyahay wadnaha caagado iyo baca xidhxidhan iyo masaabiir iyo waxbaan ka soo gurray tiina waxaynu eh, la kaashanay aqoon-yahankii maxamed xasan ee aqoonta u lahaa wadnaha iyo wixii ku xidhiidha waxaanu inoo sheegay inaanu wadnuhu qaadi karin qadar yar iyo dhibic yar oo xinjir ah haddii wax yar oo siyaada ah ama neef yar ama hawo yari hadday sistamkaa soo dhex gasho qofka bini aadmigii ama koomuu gelaya ama faarij baa ku dhacaya ama uu dhimanaya maanta waxaan dalbanay dalbanay e, doctor maxamuud doctor shiine jasaahu llahu khayran aqoontiisa dhakhtarnimo ilaa iyo soddon sano iyo dheeraad bay ku siman tahay intaasoo digriina uu ku wataa aqoonta cilmigan dhakhtarnimada waxaanu si fiican ugu takhasusay e, aqoonta indhaha in badan ama dadka qaarkood waxay arkaan iyada oo dad khuraafaadla ah loo tago oo dabadeedna indhahooda la leeyahay masaabiir baan ka soo guray ama indhahooda la leeyahay inta carabka saa loo mariyo cantoobe ciidaan ka soo saaray ama inta indhahooda carabka saa loo mariyo dixiriyaal baa ka buuxa oo kuwaa dixiriyadii oo faraqa loogu soo rido dixiriyada ayaa in badan haddaydnaan aragnaa adduunyada ka shaqaysiiya oo weliba dalkeenna oo dad badan ay leeyihiin islaan hebel islaantii hebel ayaan tegayo tegayoo carabkuunbaa iisha saa ii maraysayoo sacabkaa ciida bay iga soo saartay ama sacabkaa dixirigaa dixirigaabay iga soo saartay ama wax la mid ah maanta waxaa inoo martiya doctor maxamuud jazaahu llahu khayran oo khibrad dheeraada u leh oo aynu uga martinayo bal inuu inaga qanciyo indhuhu saxar ma qaadi karaan iska daa ciid iyo maxaanku idhaha dixiri uu qaado mana qarin karaan e, tobanaan xabo oo dixiriya indhuhu e, ma qaadi karaanoo ma qarsan karaan e, waxaa kaloo jira dawooyin fara badan oo si qaldan loo isticmaalo ama dhiiqooyin ha noqdo ama kuwo lagu dhibciya ha noqdo oo ruuxu intuu farmasiigun iska aado dawadii indhaha isi uu yidhaahdo oo dabadeedna aan xanuunkiisi iyo noocu yahay iyo waxaa waxbaba aan eegin xanuunka indhaha ku dhacaana waa boqolaal nooc weeye oo dawooyinka qaarkood baaba ku noqon kara xanuunka laftiisa cadow ku noqon kara marka noocaa ah haddii alla yidhaahdo sida cashwaa'iga ah ee bilaa nidaamka ah ee indhaha loogu isticmaalayo inay munaasib tahay iyo in kale indhuhu waa xubin qaali ah dareemayaasha shanta ah ka ugu qaalisan weeye dareemayaasha ilaahayna siiye shanta ah ka ugu qaalisan ilaahayna way noogu abaal sheegtay subxaanahu alam najcal lahu caynayn wa lisaanan wa shafatayn qofka bini aadmiga ihi waaxyaha kaloo dhan wuu adeegsan karaa hadduu indhaha qabo laakiin qofku hadduu indhabeelo wuxuu u baahanayaa mar walba ruux labaadoo caawiya dhageeluhu isagaa iswadi kara haddii urtu kaa tagto waad iswadi kartaa hadduu dhadhanku kaa tago waad iswadi kartaa dadka lagaa dhex saari maayo laakiin haddaad dhaayahaya indhaha beesho mar walba waxaad mashquulinaysaa ruux labaad ama ha kula dhasho ama aad dhashid ama aad baridid ama aad kiraysatidba waa xubinta ugu qaalisan inta wejiga ku taalla marka maskaxda gudaha laga reebo marka xubintaasi xubin lagu safaadi karo ama dawooyin aan la hubin oon dhakhtar kuu qorin lagu shubi karo ama dixiriyaan laga soo leefi karo runtii ma ahan waa xubin qaaliya oo ilaahay inagu galladay subxaanahu wa tacaala in lagu cayaaraana ay mamnuuc tahay marka doctoorka waxaan caawa insha allahu inooga warramayaa waxyaalaha indhaha waxyeela ama nuurkooda hoos u dhima ama haddii an la yidhaahdo indhabeelkaba keena inuu aqoon guud inuu inaga siiyo bini aadmigu wada caalim ma noqon karo wada dhakhtar ma noqon karo ee waxay aadamuhu ku kala horeeyaan waa cilmi dhagoodka cilmi dhagoodka ayaa aadamuhu ku kala horeeyaan oo bini aadmiga haddii macluumaad guud laga siiyo noloshiisa qayb walo ka mid a ah, waxaa laga yaabaa xanuuno badan oo ku dhici lahaa inuu ka taxadaro ilaan cilmi dhagood buu haystaa marka insha allahu dictoorka waxaynu ku soo dhoweyneynaa cimrigiisa allaha barakeeyo in haddii aan la yidhaahdo uu mawduuca caawa inoo qaadaa dhigo su-aalaha shan iyo toban daqiiqaanu reebayaa inta ka horeysana doctoorka isagaa kusoo koobaya wuxuu inoo soo diyaariyey kusoo dhawow doctor asalaamu calaykum bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam allaahuma wafiqnaa lama tuxib watardaah aamiin rabbi alcaalamiin ilaahay caafimaad bi kaamil ahayna wada siiyo nuur iyo arag wanaagsan ilaahayna wada siiyo indhuhu waxa weeyaan xubnaha ugu qaalisan marka la eego danamayaasha aanu leenahay ee halka ay ku yaallaan iyo qaabka u shaqeeyaanna waa qof qaab qofku aad ula yaabaya xaqiiqa ahaan indhaheenna markaad aragto xajmigoodu ma weyna aad buu u yaryahay qafas bay ku jiraan xagga sare laf baa ka xigta xagga hoosena laf baa ka xigta dhinacana laf baa ka xigta dhinacana laf kalaa ka xigta xagga dambena laf baa ka xigta jiho walba laf baa ka xigta ilaa jihadan soo qofku wax ka arkaya mooye jihadaana dahaadh baa saaran oo baalka marra furmaya marra xidhmaya ayaa saaran oo ilahi ku talagalay ilbiriqsiga baalkaa xidhmaya furmaya shaqo badan buu qabtaa indhaha ayuu qaleelka ka ilaaliyaa qofku waxa la yidhaha maalintii lix iyo toban kun oo jeer ayuu ilbiriqsadaa lix toban kun oo jeer ama dadka soo jeedkoodu badan yahay labaatan kun oo jeer baa way gaadhaanba qofku haddaana duhurkii seexan oo kale ilaa labaatan kun jeer bay gaaraysa ilbiriqsu gaaraya ilahay indhahen wuxuu ugu talagalay ilmo dufan leh oo borotiin leh oo isha iyo baalka kale ilaalinaysa ilmadaasi way dhammaataa markaad salaad subax soo kacdo oo labada taagan tahay way yaraanaysaa weliba dadka indhaha ka shaqeeya dadku way kala duwanyaen qaarna xoogay ka shaqeeyaan wastaadada iyo maarata najaarka iyo ragga muruqmaalka indhaha ka jirkay ka shaqeeyaan laakiin ardayda dadka wax akhriya dadka ka shaqeynaya waxoogahan yara maa makaanikalka ah indhaha aada ugu baahan waxa weeyaan haddii labada duhurnimo la gaadho indhaha ilmadii dufanka lahayd ee brotiinka lahayd ee nafaqada lahayd ee xale la soo saaray way yaraanaysaa weliba dhalinyarada hadda xafiisyada ka shaqeysa kombyuutarada ku shaqeeya ayaa ugu sii daran maalinto dhan kombyuutar ku eegayaa marka waxaba laga yaaba isagoo intaan labaiy tobanka la gaarinba koob iyo inay ka dhammaatoba ee dhaci karta marka maxaa imanaya waxa la yidhaahdo jafaaf dry eye jafaafku waa waxa ugu badan ee dadku noogu yimaadaan dhakhaatiirta indhaha sababta loogu tago ugu badan waxaa weeye indha qallayl dadkii ay ka cabanayaan marka tacaaliimtu islaamku waxay noo tilmaamaysaa qofku duhurku inuu seexdo qiilu fa inna shaydaan laa yaqiil haddaad duhurkii seexato jafaafkaa faraha badan waad ka maaragtay magan gelaysaayoo intaad huruddo saacadda aad huruddo ayaa ilmadii dufanka lahayd la soo saaraya indhaheennu intii hordaan bay soo saaraan ilmada dufan kale brotiin kale marka adigoo mar labaad lagu soo saaray ilmadii brotiinka lahayd dufanka lahayd ee ishay baalka laalaysay ayaad casarkay soo toostaa casar ilaa sagaalka habeennimo waxaa tahay free oo indhaha waxa weeyaan fulna way yihiin maaragtay dufankii loo baahnaa way leeyihiin brotiinkii loo baahnaa bay leeyihiin isma xoqayaan isma dareemayaan wixii tobanka ka dambeeyana wax bilaabanaysa inay yaraadaan ilmadii dufan kaleed oo yaraanaysaa marka waxaa bilaabanaya qofku inuu dareemo indha qallayl indhaa isku qabqabto qallayl uu dareemo ilmo uu dareemo ilmadaa badan imanaysa waa jawaab maskaxdu ka bixinayso markuu indhuhu qallalaan maskaxdu amar bay bixinaysaa laba qanjiro halkaa ku yaallo oo lagrima galaan la yidhaahdo oo iyagu ilmo caadiga soo saaray ilmada caadiga ah ayaa biyo badan soo daynaya marka qofkii biyahan badanna way dhibayaan indhihiisuna way qallalan yihiin marka qaleelkii baa wuxuu keenay biyo badan inay indhihii yimaadaan cilladdaas waa cilladda ugu badan ay dadku dhakhaatiirta ugu tagaan waxaana dawiyey rasuulka calayhi salaatu salaam markuuna faray duhurkiina inaan seexanno habeenkiina naga reebay inaan soo jeedno xilliyada dambe cisho wax ka dambe in la soo jeedo oo naga reebay marka waa sunne maaragtay caafimaadka indhaha qayb weyn ka qayb qaadanaya sunnaha keliya qofka raaca waxa weeyaan caafimaadkiisa indhuhu wax weyn ayay runtii ay ka taraysaa taas waa qodob anigu qodobadan doonaya waxa weyan aan ka hadlo waxyaabaha ugu badan ee dadku dhakhaatiirtu ugu yimaadaan aan cudurka ahayn ama lagu horteegi karo marka indhaqaleelkaasi wuxuu keenaa indhuhu markay qalalaan wuxuu keenaa indhihii marka hore ishii baalkii maadaama inay lix toban kun oo jeer ba isxuqayaan waxa weeyaan inta ay ilmadaa dufan kale ee brotiin kale ay jirto isma dareemayaan waa lubricant taasaa udhexaysa isma taabanayaan isma dareemayaan ama markay dhammaato wa isxuqayaan markay isxuqaan nabare yar baa samaysmaya qofkii saxaro badan buu dareemayaa indhihii baa casaanaya midabkooda waa isbeddelaya finan baa marka dambe ka soo baxaya meelihii nabarrada yarna ay ku samaysmayn jenis baa raacaya finan baa kasoo baxaya baalashay kasoo soo baxayaan indhaha gudaho guruxna noqonaya gurux aada u cas yuu noqonayaa marka qofkii waxaa ku bilaabanaysa markaa waxuu argiisa inuu hoosu dhaco maarata uu dareemo ka qaybtan madow oo maarata muhiimka ah udha inay daldilaacda ayaa laga yaabaa marka waa mushkilad aan jiri jirin berigii hore oo hadda soo korodhay waxaana soo kordhayey waxaa weeyaan isticmaalka badana shaashadaha iyo qaabkii hurdada loo seexanayo isbeddeshay oo qofkii laga yaaba habeenkiin inuu xilli dambe gaadho labaiyo tobanka kooda uu gaadho ee duurkiina aanu seexanno kale marka dhallinyarada aad waxaan ula talinayaa waxa weeyaan in dhaqankaa la iska bedelo oo qofku habeenkiina xilli hore uu seexdo duurkiina haddaanu shaqayna uu firaaqo leeyahay inuu seexdo saacad ama saacad iyo badh wax weyn bay qofka maskaxdiisana taraysaa indhihiisana taraysaa weliba waxaa la ogaaday qofka fahamkiisa markuu duhurkii seexdo kor buu u kacaa fahamkiisa gelinka dambe kor buu u kacaa haddaan laakiin duhurkii seexanin fahamkiisa gelinka dambe wuu hooseeyaa waxaa la mid a ah qofka hadduu barqada koobitannado kale jaariseel u seexdo way ku filan tahay nusaaca ku filan dadka qaar toban daqiiqa ku filan laakiin waa in qofku time yar uu helaa oo kaga faa'idaystaa qodobka labaad doon aan ka hadla waxaa weeyaan ee mashaakilka ugu badan ee dadku noogu yimaadaan ah biyaha indhaha dila waa maqasheenoo wax la indhaha biyaha ku furma biyahaas indhaha way dilaan waa run biyahaas way jiraan xagga dambe indhaha kaga jiraan ma soo baxaan laakiin markay biyahaasi bataan qofka xeedkii dabka qaadayay ayay dilaan indhaheennu qaabka u samaysan waxa weeyaan ishu waxaa ka dhigan tahay sida waa sida leyrkan oo kale qiyaastii guluub iyo wire iyo mashiin soo maaha ishii waxa weye waa guluubkii wireki waa xeedada optinef la yidhaaho oo dabka qaada halkaa ugu dambaysa waxaa ku jira centerka aragga qofka haddii halkaa bud lagaga dhufto horu ka indhabeelayaa waayo centerkii aragga ayuu saameynayaa ilaahay wuxuu ku qariyay centerka aragga maadaama hadday wax gaadhaan qofka aanu usaa ku indhabeelayo meel muhiima oo halkaa ku beegan qadaadkaa dambe ku beegan oo si fudud aan waxba ugu dhaco karin inta badan waliba laftuna halkaa way ka adagtay aad bay uga adag tahay lafteenna qadaadku halkaa way ka adag tahay meesha halka ku beegan centerka araga lafteennu aad bay uga adagto hataa dhaqso uma jabto meelahan kale marka loo eego iyadaa ka adag waayo ilaah baa halkaa ku ilaalinaya centerka muhiimka ah marka indhaheenna waxay u shaqeeyaan sida leyrhkaasoo kale waa guluub iyo waayar iyo mashiin ishii iyo xeydkii iyo sentarkii araga keenay biyaha halista ahi ma soo baxaan weligood haddaad maqasho hebel indhaha biyaha ka dilay markaad tidhaahdo indhahaaga biyaha ku furo kaa dilay kaama yeelayo waa ku weligeyba indhahayguma ilmeenba maba ilmayaanba xagta keenta biyaha marka biyahaas waa biya xagga dambe ku jira ishay kaga jiraan xidka dambey dilaan markay bataan waxay leeyihiin cabiraadeelay kala duwan toban shan iyo toban labaatan ilaa afar labaatan waa caadi haddii afar labaatan kor dhaafaan soddon markay gaadhaan qofku ma dareemayo laakiin xididku wuu dhimanayaa wuu dhaawacmayaa shan iyo soddon hadday gaadhaan ma dareemayo xididku wuu dhaawacmayaa afarta hadday gaadhaan ma dareemayo xididku wuu dhaawacmayaa qofku marka sanado fara badan marka barasharkaasi uu jiro marka dambe xididku wuu dhimanayaa qofkii wuxuu dareemayaa xoogay arigiisi inuu hoosu dhacay dhakhtarku u imanayaa wuxuu leeya muraayada halay qoro waa la eegayaa waxau le innahaagu waabay dhinteenba boqol kiiba shan iyo sagaashan way dhinteen shan unbaa ku nool marka biyahaasi waa biyo aan la ogaan karin anigu ma ogaan karo inaan qaben kale in lay eego mooye oo dhakhtar eego mooye ma ogaan karo qof ogaan karaana ma jiro ilaa dhakhtar uu jeegareeyo eego oo biyaha cabiro oo xididada baadho waliba xadidka marka la eego ayaa laga ogaanaya marka taa waxaan kula talin lahaa dadka waaweyn qofku hadduu ma gaadho inuu iska jeegareeyo oo eh, sanadkii ama labadii sanaba hal mar la eego si loo hubiyo biyahaas inay kusoo socdaan in kale dhakhtarkaana kuu sheegi karo ku odhan kara waxa weeyaan sanad kadib aad u baahan tahay in lagugu celiyo lagu baadho lix bilood kadib laba sano kadib toban sano kadib dadka qaar baa la yidhaha adigu naaga wa waxba uma baahnidba marka jeekanka ayaan lama ogaanin waayo waxaa noo yimaada maalin walba maantana ugu dambaysay hadda galabta ay ugu dambaysay waxaa noo yimaada dad iska wanaagsan oo xoogooda xooga laakiin indhahooda ay dhinteen weli waxa kule weligay indhahooda ma xanuunin laakiin xanuunkaasi soddon sanoo hayay inta badan biyuhu markay indhaha ku furmayaan habeenay maalin kuma dilaan araga laakiin way soo jeetamaan toban sano labaatan sano soddon sano yay soo jiraan marka qofki waxaa laga yaabaa soddon sano kadib inayna tiraan markuu ku yimaadona wa kale weliga indhahay waxba kama dareemin waa nin xooga oo lixdan jir ama konton jira ah. maca dalika waxu arkan dhalinyaro hataa mararka qaarkood lagu arkaa dhalinyaro yar yar oo xooga maanta nin aan qalayno dhalinyaro ahaa soddon jir buu ahaa laba indhood biyaha kagu furan shan iyo sagaashan way dileen labadaba marka biyahaas waa waxa ugu khatarsan ee runtii Eh, dadkii dee maaragtay qofkii iska socdo aan waxba dareemin laleeya waa biyaa kaa dilay marka horta biyaha la iska jagareeyo goobaha maaragtay eh, qofku inuu maaragtay sanadkii hal mar ama labadii sano mar tagoo isjagareeyo waa muhiim jiddan arrinkaas waayo inagu waa qaale meel cidlo ah kaaga baaba'an waa laga wanaagsan yahay eh, marka biyaha laga hadlayo aan ka hadlayna waxaa weeyaan waa biyaha khatarta ah ee xagga dambe ku jira ee aan soo bixin biyo labaad baa jira oon soo yaro taabto ah biyahan indhaha ka imanayaan biyahan markay badan yihiin waxay ka yimaadaan qanjidha halkaa ku yaalla halkaa wax ku yaala laba qanjidh oo la yidhaaha lagrimal galan waa kuwa qofku markuu ooyo biyaha badan soo daayo weeyaan iyagu biyahoodu waxa weeye biyo aan dufana lahayn brotiina lahayn biyo caadiya ah. marka shaqadii la doonayey ee ahayd in ishii baalka la kale aalay ma kale aalanayaan laakiinse way maarata wisha way qooynayaan qofka laga yaabe inay dhibaanba uu mar walba ka tirayo oo iska masaxayo uu tiro maarata marka maxay ku imanayaan kuwaasi marka kuwii dufan kalaa la waayo ayaa kuwaa la soo daynayaan iyagu dhibaato ma laha hadduu qofku hurdo fiican seexdo way iska baaba'ayaan kuwaas ama isticmaalka indhaha shaashadaha faraha badan uu iska yareeyo kuwaas inta badan inta lama arko laakiin mushkiladooda waxa weeyaan waa wax ugu badan ay dadku ay ka cabanayaan biyahaasi waliba qofku markuu weynaado biyahaas way yaro bataan waxaa laga soo daayaa laga ramaalgalaan indhahay maydhaan laba doollar ku yaalla ayay galaan marka laba qoloba biyahaas aad bay u bataan ilmuhu markuu yar yahay daloolkii labadii daloole ilmadu gelaysa ayaa cidhiidhi ah marka markay ilmadu yaro badato daloolkii wasyara ma ma gelayaan qayb baa gelaysa qaybna way soo daadanaysaan marka ilmo yar oo indhaha ka ilmaynaya wax dhibaato ah ma laha daloolkiis baa cidhiidhiya markuu soo koro oo daada soo weynaato daloolkuu la weynaanaya u furmayaa caadi u geli doontaa ilmadii laakiin hooyooyin fara badan qaar baa ka soo safra laascaanood ama miiga fog ka yimaada ilmahan indhihiisaa ilmaynaya keliya uga yimaada marka qaraabadii ha la ogeysiiyo ilmo keliya hadday tahay dhibaato ma laha haddaan xafasho lahayn oo casaan lahayn oona cuncun lahayn waxa weeyaan ilmadii halkaa laga soo saaray indhaha meydhaysay meelahay gelaysay unbaa cidhiidhi ah marka ilmuhu markuu soo koroba caadu soo noqonaya markuu soo koro waxaa laga yaaa sanad laba sana markuu gaadho towbadii u furmaysaa caada u gelaysaa marka uma baahna in loo safrana uma baahna maaragtay annaga waxaan filayaa malaa maanta dadka noo yimaado boqol kiiba soddon hooyooyin bay u badan yihiin ka cabanaya keliya ilmahaygu indhihiisa ayaa ilmaynaya marka ilmadaasi wax dhibaato ah ma laha marka saddex noocoo biyaan sheegnay indhaha gala mid waxa weeyaan waa biyaha khatarta ah ee la rabo in laska baydho agga dambe layska baadho xagga dambe ku jira kuwaas waa khatar weeyaan kuwana waxa weye kuwan dufan kale ee borotiin kale ee qofka u wanaagsan ee ilaalinaya oo iyo waxa soo saara xirribaheenna gudahooda laga soo saaraayo maaragtay qajidho yaryaroo yaa soo saara halkaa ku jira qanjiraha soo saaro iyagu waa faa'ido badan bay leeyihiin kuwa saddexaadna waxa weeyaan kuwa halkaa laga soo saaraya ee maarata iyagu qudhowda waxay ka qayb qaadanayaan maydhista indhaha marka dabeysha iyo siigada iyo saxradu ay ku dhacaan maydhistaas ka qayb qaadanayaan qodobkii sheekhu sheegayey ayaan rabaa halkaan wax ka idhaahdo isha haddii saxar yar ku dhaco oodan arkaynin saxar aad u yar horta ma xamili karto haddayse dhacdo inay saxaradan aadka usii yaryare maaratay dabeesha iskala socde marka daaqada la furo aad arkaysa inay saas ka socdaan kuwaas indhahayna way galaan laakiin waa la ururiyaa biyahaasay raacaan biyahaasaa maydha biyaha kor ka imanaya ayaa maydha halkaas ku urran qofku marka waxala markuu saa yidhaahdo inuu xafasheer meelaha ka dareemo xafashadaa yara dareemaysa waxa weeyaan waa saxradii yaryaraa ee ilmada soo raacay indhaha ku dhacay oo halkaas soo ururaya waayo waxay indhuhu doonayaan inay halkaa ka saaraan tuubooyinka laga saarayo ilmada inay raacaan laakiin maadaamay yar waawen yihiin ma raaci karaan tuubadii halkaasi ku hakanayaan marka subaxi qofka waxa lagayaaba inu meelaha subaxi ka dareemo wax yaroo adag waa xafasho yaroo kale ah. waa saxaradii shalay galay maaragtay oo meeshu ku ururay ama qofku maalintii markuu shaqaynayo kale uu suuqa marayo dabeel badan ku dhacaysa cabaar duhurti marka la jogo wuxuu meelaha inay cadcadaan yaad ka soo fuulo yaa laga yaabaa marka waa saxaradaa yaryar aan maaragtay ilmaanaagtadayah oo aan qofku waxba yeelayn laakiin wax intaa ka weyn oo ishu qaadi karta maba jirtaba dhibcahan indhaha lagu dhibciyo laba dhibcood ishuma qaado dhibic keliya qaadaan hal dhibic keliya markaan saa ugu dhibciyo hal dhibic baa ku dhacaysa mid labaad ma qaadaysa ta labaad soo soo daadanaysaan marka meelay wax ka galaanba ishu ma laha dad baad arkaysa waxay kuleeyihiin ciid bay iga buuxsantayoo waxbaa laga geliyo waxbaa laga shubo xagga dambey maaragtay igaga jiraan marka ishu meelay intaad arkayso meel ka hooseysa wax ka galaan maba jirta beesha xag markaad eegto halkan ku eg tahay markaad halkaas ku eg tahay horaa adiga arka horaa adiga arka meel ay wax ku dhowman karaan maba jirtaba baalkaa maaragtay yaan ku dhowman karin oo qofku markiiba dareemayaayo isha uu marmarayaayo xanuun dareemaya eh, taasina waxa weeyaan eh, ma biyaha arrimaha ku saabsan qodobka karaben kaleen raba inaan ka eh, hadla waxa weeyaan isticmaalka shaashadaha faraha badan ee nagu soo kordhay sannadahan dambe shaashadaha la isticmaalo waxaa u badan mobileka t v-ga tabletka bahalkan balballaadhan ama ibarka la yidhaahdo iyo combyuutarada dhammaantood waxay leeyihiin cillado isku dhow dhow oo fara badan waxaa la yidhahdo combyuter fishin syndrome xanuunka laga qaadayo isticmaalka fara badan ee combyuterka cilladda koowaad waxaa weeyaan qofku waa anagayna wuxuu u baahan yahay inuu maalintii lix iyo toban kun jeer irbiriqsado saacaddii kun jeer bay noqotaa laakiin markuu mobile eegayo ama combyuutar eegayo ama t daawanayo waxa weeyaan wax yaraanaya ilbiriqsigii wixii buu aad u xisaynayaa uu ku dhegagayaa marka u qaybi waxa weeye lixdanka daqiiqo markaad u qaybiso kun maxaa noqonaysaa daqiiqadii waxa rabay qiyaastii in ay eh, noqoto eh, allah mustacaan ya may eh, kun u qaybin lixdan qayb ha maanasa lix iyo jeer maanaa daqiiqadii weeyaan berminut lix iyo jeer baa noqoto laakin waxa laga yaaa qofka saddex afar daqiiqo inu aana isku qabanba saas marka taas waxay keenaysaa indhihi inay oo jafaafkii aan hadda ka hadlayay inuu soo degdego oo halkuu qofku u banaa siddeed saac ama toban saacadood qofku inaan indhihiis marka caadiga aana dareemayn marka inuu dhaqso u dareemo ayaa laga yaabaa taas waa qodob qaleylkaa badanna wuxuu keenayaa marka indhuhu inay qaybtaa madow daldilaacaan inay inflammation yeeshaan inay casaab fara yeeshaan inay marka dambe maarata xanuun badan ay keenaan qodobka labaad ee muhiimka ah ee isticmaalka shaashadaha habeenkii uu keenay waxa weeyaan waa hurdala-aanta dad badan waxaa jira dhallinyaro ah oo habeenka internetka aad u isticmaala qofku markuu aad u isticmaalo internetka habeenkii hurdadu way ka tegaysaa waxaa noo yimaada dhalinyaro tidhaaha annagu habeenkii maba seexanaba waa berigaan seexanaa afartan seexda ama saddexdaan seexdaa ama labadaas seexda oo joogto ah hurdo la-aantaasaa marka waxay keentaa lix toban cudur oo hadda laisku raacsan yahay lix iyo tobankaba inay hurdo la-aantu qayb ka tahay markay yaraato qofku inuu hurdadiisu yaraato qofku waxa la yidhaha saac hurdo u baahan yahay habeenkii iyo maalinta marka la isku daro lix saac ilaa toddoba saac habeenkii ah iyo saacad maalintii ah maaragtay waa siduu wanaagsan qofka hadduu xitaa toddoba saac hadduu helo waa iska macquul laakiin qofku markuu seexdo habeenkii labaiyo tobanka iyo wixii ka dambeeya hurdadiisu aad iyo aad bay u yaraanaysaa xanuunada marka laga qaado hurdala-aanta waxa ugu horreeya macaankaa ka mid ah waxaa ka mid a ah dhiigkarka waxaa ka mid a ah madax xanuunka faraha badanee joogtada ah dad badan ayaa waxay ka cabanayaan madax xanuun joogto ah madax xanuunkooda hadday hurdo wanaagsan helaan iska baaba'ayaan waxaa ka mid a ah indha xanuunkan aan ka hadlayno indhahoo qallalaya waxaa ka mid a neerbaha waxaa ka mid a waalida waxa wey hordulaanta waxay keentaa waalid bay keentaa waxaa ka mid ee waxa la tijaabiyey nin jaynesaa tijaabiyo yar waxaan tijaabinayaa bal intaan hordula noolaan karo markaa kafee badan buu cabbaa khamri buu cabbaa wuu soo jeedaa koob iyo toban ku dhinteen qofka daana saxanin qofkii ugu badnaa ee soo jeed habeenii maalinba soo jeeday qofkaasaa lahaya koob iyo iyo koob aan daqiiqad seexanin markii dambana wuu dhintay marka mawtulqaflaana way keentaa waxay kale keentaa hurdala-aantu wadna keentaa difaaca qofkuna aad ba hoos ugu dhacaa difaaca qofku ee cudurada ka difaacayay isna aad ba hoos ugu dhacaa arrimahaasoo dhan waxaa keena hurdala-aanta hurdala-aantana waxaa keena isticmaalka badan ee shaashadaha la isticmaalayo waxaa kale habeenkii marka lagu isticmaalayo shaashadahan meel madow waxaa ka soo baxa waa blue light blue lightkaas waxa weeyaan shabakada dambe ayuu dhaawaca oo shucaca ku furaa marka arrinkaas soo noqnoqdo soo noqnoqdona waxa weeyaan dhaawac baa gaara marka dambe aan waxba laga qaban karin mararka qaarkood oo qofka laga yaa saas argaysa inuu ama ku indhabeelo ama ku tagaba waxaa kale ka mid ah isticmaalka badan ee shaashadaha carruurta yaryar haddii loo sidaayo daayo aragooda fog aad ba hoos ku dhacaa waa ogtiin waxa weeyaan qofku wuxuu leeyahy arag fog iyo arag dhow ilmaha yar markuu soo korayo waliba lixda sane ugu horeysa ama tobanka sane ugu horeysa hadduu aad shaashadaan oo isticmaalo eegidda u eegayo araggii dhawaaya oog xoogaysanaya laakii fogaa baa lumaya marka ilmahaas wuxuu ku khasbanaanayaa inuu muraayad qaato muraayadan la-aanteedna aana sabuurdii wax ka arkin waxa ugu badan marka keena in araggaa maaragtay fog uu yaraado waa isticmaalka badan ee shaashadaha caalamka waxaan ka midnahay waddamada ugu fiican ee maaragtay ugu indhaha fiican baan dhinac ka midnahay leanna waxa weeyaan wax la qiyaasa africa dadka muraayadaha qaata waa boqolkiiba toban keliya halka yurub iyo maraykan boqol kiiba toddobaatan ay qaataan ama lixdan indojenana boqolkiiba kiiba shan iyo siddeetan ay ka qaataan marka qayb badan waxaa ka mid ah ilmuhu markuu yar yahay isticmaalka badan ee ibadhada hadday soo badatay runtii waa arkaysaayo annagu iskuulladan screen baan ku samaynaa iskuullada dadka ladan carruurtooda ay dhigtaan boqolkiiba soddon boqolkiiba shan iyo soddon ayaa muraayada qaata ama u baahan inay muraayada qaataan oo marka tiimka loo diro waxay soo saaraan boqolkii ardayba soddon shan iyo soddon iyo ka soo saaraan u baahan muraayado ama qaataba markaa ama iskuullada dowladda danyartu dhigato boqol kiiba shan boqol kiiba toddobo yaa la soo saaraa marka taa maxaa keenaya carruurtan dadkadana ay dhaleen aad waxa ugu badan isticmaalka badan ay isticmaalayaan t v-gi mobaylkii shaashadihii kale ibadkii gamekii marka carruurtana taa waxaan ku talin lahaa in laga joojiyo oo loo ogolaanin inay isticmaalaan ururka ee dhakhaatiirta carruurta ee maraykanku sanad walba intaasoo digniyood buu ka soo saaraa waliba carruurta yaryar ha laga ilaaliyo maaragtay isticmaalka shaashadaha oo yaan loo dhoweyn marka in aad looga ilaaliyo ayaa muhiima ilmihaas ka ciyaaro wakhtiga firaaqada uu leeyahay ha ciyaara ha jimicsado laakiin waxuna dul fadhiyo dhibaato badan ayay gaadhsiin kartaa qodob kale on ka hadlay waxaa weeyaan sanadahan dambe waxaa soo batay xanuunka la yidhaaha macaanka ama maaragtay sonkorta xanuunkaas wuxuu keenaa dhibaato fara badan oo xagga indhaha ah haddii qofku aanu iska kontaroolin macaanku wuxuu ka mid runtii fadhiga badan iyo cuntada badan iyo socod ay qayb ka yihiin waatuu maarata maalintii ugu dambaysa ka hadlay dr xuseen xoog haddii marka kontaroolkaaga aanu fiicnayn waxa laga yaaba inaadan xanuun kaar ka dareemin macaanku kaar badan ma keeno laakiin kontaroolkaaga haddaanu fiicnayn toban sano shan iyo toban sano kadib indhaha xagga dambe dhiig baa ku furmaya xiidadii o dhan baa dhiig ku furmayaa qofka inu indhaha beelaa laga yaabaa inkastoo alxamdulillah hadda wax laga qabto oo irbado maarata wax laga qabto la keenay iyo laysaro wax laga qaban karo laakiin wax kasta waxa ka horeeya kahortagga oo qofka hadduu macaan leeyahay inuu aada u kontaroolo sonkortiisa oo uu dhakhaatiirta la xidhiidho mar walbana isku dayna sonkortiisa ay xagga hoose jirta ayaa muhiima waxaa kale muhiima oo macaanu keenaa waxaa weeyaan qofka addamadiisa dhiiggaa ka xirma marka in la gooyaa laga yaaba addankiiba inuu gangaran ku dhaco oo dhinto oo saa loogu gooyo ama kelyuhu inay shaqada joojiyaan oo qofka la yidhaaho kelyuhu way fadhiisteen diyaalisa joogto ah in la maydhay u baahan yahiin keliyihiisu intuu nool yahayba inta keli looga gelinayo marka waxaasoo dhan wax laga hortegi karaa waxaa weeyaan qofku inuu macaanka kontaroolo aada u kontaroolo Eh, runtii inahaasaan kusoo gabagabeynayaa haddii wax su-aala jiraan inshaa allah su-aalaha u dayn doona asalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu eh, su-aalo badan oo macquul ah ayaa halkani hor yaalla waxaanan dareemayaa sidaa u danaynayseen warbixinta uu dictoorku ina siinayay halkan dhegaystaye hor fadhiya wuxuu yidhi dictor eh, baridu indhaha miyay wax u tartaa waa su-aasha koowaad su-aasha labaad waktiga duhurkii galmadu indhaha miyay hoos u dhigtaa wax miyay yeeshaa aragtida horta waxaa jira waxyaaba badanoo aan scientifically loo go ama aan cilmi baaris ku filan lagu samayn cilmiga iyo hadalkana way kala duwan yihiin laakiin oo cilmi baarista marka la sameeyo wixii facts la arko wala intaasoo qof waxaa lagu tijaabiyey Eh, for example boqol qof baa joogto oo isticmaalay boqolna ma isticmaalin indhahoodii baa la baadhay marka horna waa lasii baadhay marka dambena waa la baadhay farqiga intaa leegaa u dhexeeyey marka la yidhahdo baa la odhan karaa badhidu waxba yeesha ama yeesho laakiin sida caadiga ah waxa weeyaan badhidu dee waa dufan weeyaan dufan caadiya ah weeyaan marka eh, wax ay si gaara ah indhaha u yeelayso bal dufanku wuu fiican indhaha aad ugu wanaagsan yahay fitamin eega indhaha fitaminada ugu muhiimsane ay ku shaqeeyaan waa fitamin ega fitamin egaas waxaa laga helaa dufanka hilibka beerka iyo kaaroodka yaa ugu badan marka dufanku wax weyn ma yeelo indhaha wou wanaagsan yahayba bal wakhtiga abaaraha marka la joogo waxa weeye dadka indhaha nabaro badan baa kaga samaysma oo reer kale wakhtiga abaarta aad bay iyagoo indhaha nabaro badan kaga samaysmeen oo qaar wayba indhabeelaanba ayaa yimaada marka dufanku indhaha aad buu anfaca wuu wanaagsan yahay waxama yeelo inkastoo eh, dad badan ay ka qaaliyaano eh, dhakhaatiirtu qaar arrimahaas isbedbedelayaan berigii hore waxa weye dhakhaatiirta waxaa la jiray dufanka iyo hilibka iyo khatartood aad baa looga sheegay laakiin marar dambe waxaa la ogaaday eh, in khatartan badan la sheegaya aanay wax weyn ka jirin yaa la ogaaday badan xataa laga sheekeynayo inaan wax weyn ka jirin dadka dad badan ba hilibka kaga kaga caganaado yidhi colestarol baan qabaa hilib uma dhawaanayo lakin hilibka geeloo kale colestarol ma laha laakiin waa xaqiiqa ah, hilibku inuu yahay sayid dacaam cuntada ugu wanaagsan ugu faa'idada badan ugu nafaqada badan jirkeenna marka eh, indhaha badhidu horta xuma tan kale galmadu dee eh, qudheeda looma hayo wax daliila inay indhaha waxyeelayso maarata dadku baa iska wax daliil looma hayo ah jasaahu llahu khayran dhegaystahan wuxuu ina weydiiyey biyaha gadaasha ku furna ee xidiidada dila maxaa ka dawa ah ama maxaa sababa biyaha xagga dambe gale ee khatarta ah horta waa wax iska yimaada waxaa la yidhaahaa laba nooc bay u kala baxaan nooc waxa weeyaan waa open angle galocoma la yidhaahayo Eh, sababta keenta lama yaqaan lakin waxaa jira waa la yidhaha familiarity familiga waxaa laga yaabaa in dad ka mid a dhowr qof lagu arko aabbihii baa lagu arkayaa carruurtii laba ka mid a lagu arkayaa waxa weeyaan ilmuhu awow qofkii uu maaragtay awowgaha baa lagu soo arkayaa marka familiarity jirta ama waxa laga yaabaa aabbu hadduu indhabeelo carruurtiisa kala badh ama in ka badan inayanu biyihii laga helo ama hooyadaa indhabeelaysa carruurtiina kalabadh in laga helaa laga yaabaa marka waa wax familiarity ah marka qofka aabbihii ama abtigii ama adeerkii ama eedadii ay biyaha lagu sheegay isaga waa riski risk factor buu leeyaho waa inuu la xidhiidhaa dhakhaatiirtu sanadkii mar jeekin sameeya waa dadka ay ku badan tahay amaa laakiin sababta rasmiga ee keentay ilaa hadda lama yaqaano way jiraan nooc baa jira secondary galocoma la yidhaahdo oo sababe keento tusaalehaan nabar xoogla kugu dhaco kale nabarka xoogga leh meelihii biyuhu mareen buu xidhayaa ama dhaa dhiig ku furaya dhiiggii baa meelihii xidhaya galokoma imanaya oo biyi baa kacaya aad u badanaya taas kadir galokoma la yidhaahaa iyadu wayna sida tan isma qarisee xanuun badan badan bay keentaa markiiba deg deg wax looga qabtaa inta badan laakiin kan aan isqarinaya dhuumanaya inta badan waxa la yidhaha tuugga aragga xada tuugga maadoo soo jeeda kuxadaya adoon ogeyn buu kuxadaya marka tuuga aragga xada kaa lama yaqaana sababta rasmiga ah ee keenta lama garanayo sidee loo daweeyaa waxaa loo daweeyaa bresharkaas in hoos loo dhigo for example waxaan idhi cabir buu leeyahy lagu xisaabtama cabirkaas waxa weeyaan afar labaatan hadduu kor dhaafo qofka biyaha ku furmay hadduu ka hooseeyo biyihiis waa caadi hadday biyihi ku furmaan waa in cabirkaa la dejiyaa siddeed labaatan buu tegey dawooyin baa la siinaya xabadda baa la siinaya dhib dhibic baa la siinayaa hadday ku fulaato soo dejiso taasuu wadaya haddii xabaddaas taxtar weydo labaa laga dhigayaa haddi wax tari weydo saddex baa laga dhigaya haddii wax tari weydo qaliin baa loo sa biyaha baa laga xadhiya ama dadka miiga ka yimaada dawooyinkan waa dawo qaaliya dawooyinkan biyaha loo isticmaalaa way ka qaalisan yahin dawooyin kale labiyo toban dollar shan toban dollar ayay noqon karaan marka maadaama qofkii aan awoodi karin inuu joogto u qaato qofka waa laga xidhaaba waxa la laba bilood dawada soo qaado marka biyuhu kaa yaraadaan soo noqo waa lagaa xidhaya marka waa laga xidhaa halkaas isku dayan maarata waan garanay eh, su-aal muhiima wuxuu ku leeyahay dadka waaweyn indhihii oon xanuunayn hadday ilmaynayaan haddana arrintaa haddii caruurtii la yidhi cudur ma aha qof weyn oo haddana ilma ka daadanaysa indhihiina xanuun aan dareemaynin arrinkaa maxaa lagu macnayn karaa jasaak allah khayr eh, qofku markuu weynaado laba arrimood baa isugu darsamaa waxay ilmadii la soo saarayey way badanaysaa dalooladii ilmadu gelaysayna way soo dhaadheeraanayaan islaamaha inta badan laba naas ba halka ku yaa la laba naas waa tuubooyinka ilmadu gasho marka hore jirkay la saman yihiin marka dambe lafkoos kor bay usoo dheeraadaan marka labada dalool markay ilmadu gelayso afkay saa isu saaraan markaas ilmadii nuugaan inta udhexaysa nuugayaan inta mar kastoo ilbirqsato intaa yar udhexaysa labada dalool ay nuugayaan marka qofku horku weynaado dhowr arimood baa kara ee bahalladii baa isyaro dhaafi kara maarata labadii dalool ayaa seero dhaafi kara intay soo dheeraadaan ee waxaa dhici karta kale markay soo dheeraadeen dee biyii way ka hooseeyaano maaratay inay biyii maaratay isaga ka soo dheeraan ka soo kormarayaan marka adigu cilladda waxa weeyaan dalooladiina sidii la doonayay dernajka uma samaynayaan oo biyi uma qaadayaan biyii la soo saara way badanayaan laakiin wax dhibaato a laha qofka waxa loo qoraa dawooyinkan ilmada yareeya maaragtay ee dufankana indhaha ku badiya kuwaasa loo qora kuwaasu qaataa kuwaasu kaga landaadaa oo joogto ah laba dhegayste oo laba su-aalood oo isu dhow ina weydiiyey waxay leeyihiin muraayadda digriiga indhaha loo qoro ma soo celin kartaa digriigii indhaha waxaase kaga maarmo oo muraayadda ma jirata waa laba su-aalood isbarkan in muraayaddii laga maarmi karo iyo haddii muraayaddii la isticmaalo inay soo celin karto araggii horta arag waa laba nooc araga fog iyo araga dhow aragga fog ee wuxuu ka lumaa qof kastuu ka lumi karaa laakiin dhalinyarada ayaa u badan intuu ka lumo qofku intuu dhallinyaro yahay waxa laga araggiisa fogaa inuu boqol kiiba soddon noqdo afartan noqdo konton noqdo ujeeddadu sababta keentayna waxa weeyaan indhihiisaa waaweyn inta badan waxa weeyaan qofka muraayad fogaana qaadanaya marna waxay noqotaa blas marna minus markay minuska tahay waxa way qofka indhihiisaa waaweyn oo iftiinkii la raba inuu shabakadda gaadho ma gaadhayo ishiisaa ka weyn meel wuxuu ku dhammaanayaa muraayaddani marka maxay qabanaysaa iftiinkii bay tuuraysaa oo shabakadda qofkii argiisa boqol kiiba soddonka ahaa ayaa boqol boqol tegaya marka qaarkood waxad arkaysaa qof arigiisu boqol kiiba shan keliya yahay oon wejiga qofka arkaynin marku alka saa hor fadhiyo laakiin markuu xidho iftiinkii wuxuu gaadhaya halkii loogu talagalay boqol boqol buu tegaya marka qofkaas waxa lagu ta lagula taliyaa muraayadda inuu mar walba xidhnaado oonu dhigin waayo muraayaddaas argiisa haysaba hadduu dhigo wuu khasbiyaa indhihii khasabka uu khasbiyo indha xanuun madax xanuun mirgi xanuun baa imanaya marka waxa muhiima qofka haddii muraayadda loo qoro oo da yar tahay weliba hadduu carruur yahay aad buu ugu khasban yahay leanna waxaa weeyaan ilmuhu markuu yar yahay ee shan jir lix jir yahay ayaa maskaxdiisu qaybta araggi oo kortaa haddii marka isagoo u baahnaa muraayad in loo qor aan muraayadda qaadanin qaybta aragga ma korayso qofkuna indhihiis waxu noqonayaan lazy ay waa la baadhaya indhihii caafimaadkooda boqol kiiba boqol laakiin arag ma laha maxaa keenaya ishii baa lazy ay noqotay ama indhihi baa lazy ay noqdo markay kori lahaayeen yaana korin marka waxa muhiima ah, carruurtu intay yarar yihiin haddii muraayad loo qoro muraayadda waa inay qaataan hadduu ilmahaasu qaadan waayo muraayadda hadhow markuu weynaado muraayadda waxuma tarayso waayo santarkii araga keeni lahaa ayaan korinba oo halkeela rabay aan gaahin aan gaahin meeshii loogu talagalay qodobka labaad waxa weeyaan qofku wuxuu hadduu afartan kar yahay muraayad akri taas waxa weya aragga fog ee minuska ah waxa jira dad arag indhahooda yaryar yihiin aad yaryihiin dadkaasna loo qoraa muraayad balasa ah, oo aragga fog ah aragga dhowna markuu afartan gaaro qofku wuxuu baahanayaa muraayad akhriska u baahanayaa inta badan boqol kiiba sagaashan dadku uma baahdaan aragga dhow ilaa afartan ka gaaraan afartan markuu gaarana qofku hadii araggiisa fog uu fiicnaa muraayad waa combilsary inuu qaato aad buu ugu baahanayaa hadduu iska daayo wuu yeeli karaa laakiin wuu khasbayaa khasabkaasaa keenaya marka indha xanuun badan keenaya daal badan keenaya qofka waxa laga yaabaa markuu laba beeg aqreebo inuu ku daalo markiiba lakin hadduu maraadiisa xidhan lahaa maraadaas inay anfici lahayd oo uu maarata muddo sii haysan lahaa waa soo dhodhowaya waktigii wuxuu i weydiiyey dhegaystahani marawxadda ayaa indhahayga dhibta maxaan yeelaa indhaheen waxay leeyihiin ilmo dufan leh oo brotiin leh marka dadku ay ku yar tahay waxa weye in yar baa uhadhaysa for example intii bay ka qaadanaysaa marka hadda ilmadii dufan kale brotiinka lahayd ayay kaa kala yaraynaysaa haddaad ful tahayna waxba kuma yeelayso haddii marka hore ilmada kugu yarayd dufan kale brotiin kale intii bay kaa marka waxaad bilaabaysa inaad maaragtay inaad isku qabqabato oo aad u dareento ayaad dareemaysaa marka waxaan dadka kula talin lahaa inay hurdo wanaagsan seexdaan habeenkii qofka hadduu habeenkii hurdo wanaagsan seexdo indhihiis intaad hurdo ilmadaad dufan kale ee brotiin kale berri ku shaqayn lahaayeen ayay soo saarayaan indhahaagii waa gartay wiil wuxuu leeyahay markaan carruurta ahaa waxaan ku cayaari jiray cadceedda oon marba fiirfiirin jiray aragtidaydii waxbay u dhintay maxaad igula talin lahayd iminka inaan yeelo su-aashiisa labaad waxaa jirta buu yidhi markaan hareeraha eegis idhaahdo hadh yar baa indhahayga la warwareegaya oo hor socsocda halkaasi wax dhibaataa miyuu u leeyahay indhahayga qoraxda oo la eegaa indhaha wax weyn bay yeeshaa weliba haddii qoraxda madoobaa taa ugu daran markan kale qofku isagaaban ku xamili karin inuu cabaar eego ay wax ku yeeli karta shabakadda laakiin markay qoraxdu madoobaato waxa weeyaan race bay soo daysaa shabakada barta wax laga arka gubaya marka eh, dor markii aad qofka saawiga sankiisa door arkaysaa santarka halkaas ka gubaysaa markaad ka soo jirto waxa laga yaabaa qofka wejigiisi ma arkaysid hareerhi qofku waa arkaya laakiin wejigii ma arkayo marka waa khatar weyn weeyaan qoraxdu hadday madoobaato in la eego indhabeel khatarna way keentaa oo qofka hata akhriskiisii wax ma akhriyi karo leanna waa meeshii wax ka arkayey sentarki wax kama arkayo hareerna waxuu ka arkaya barti baa gubatay oo dolooshanto wayba doloshamaysaa reeskaasaa doloolinaya marka waa khatar weyn qoraxda in markay madoobaato in la eego qoraxdan kalena in la eego ma wanaagsan ayana dhibaata keeni kartaa waxaa laga yaabaa in la cabira noqonaysa waxa ka dhiman la eego laakiin maaragtay dhib badan bay keentaa qoraxdu qodobka laad muxuu halka waa jira wa la flies indhaheen xab baa ku dhex jira xabka waay samey wuxuu sameeyaa waxyaala duqsimoodo koor soconay marar badan markaad meel cad eegto ama caanaha eegto oo kale ama aad warqad cad eegto waxaas dhibaato ma laha mana baaba-aan duuna uma baahna waxna kuma yeelaya mustaqbalka sheekh maxamed wuxuu weydiinayaa dhanjafka xanuunkan dhajafka aynu dhaahno dadka qaba had iyo jeer aragtidooda eh, caad baa ka horeeya maxaa sababa horta dhajafka wuxuu ku yimaadaa xididada eryadan oo dhan isha xididadeeda dhinacaasoo dhan xididadooda ayaa mar horta dhiigu ka xidhmayaa markuu dhiiggii ka wada xidhmo araggii marka wuxuu noqonayaa arag heer heera ilan ishu dhiig bay ku shaqaystaaye araggii shucaab waxbaa ku furmaya waa hilaacaad moodaa ku furmay wa wa wa wa ama argiiba hoosu dhacay aado hoosku dhacay cabaar markii dhiiggaas xidhnaado ayaa haddana xidadii hal mar bay furmayaan xoogu furmayaan dhiig badan baa lasoo daynayaa oo qofku madax xanuunkana ku badanaysa aada ugu badanaysa lakin markaa wuxuuba ka ba'ayaan marka marka dhanjafku bilaabanayo calaamadiisa ugu horrey waxaa kamida mid ah in aragguna uusaa wax u noqdo dadka qaarkood baaba araggu aad waxyaala weyn ee dhanjafkaasi gaadhsiiyaa marka waa qayb ka mida dhanjafka yay ka mid taha waxa weeyaan xidhada xidhmaya marka hore su-aal kaleoo dhegaystuweyna weydiiyey wuxuu leeyahay guurka faraha badan indhaha wax ma yeela guurka faraha badan dhallinyarnimu keenaa marka indhahana qofka dhallinyaro ku noqdaa jirko dhan dhallinyaro ku noqdaa waxaa weeyaan wax dhibaatana ma keeno insha allah eh, runtii eh, guurka horta waa sunnihii ambiyada weeye waa sunnaha ambiyada guurka faraha badani haddii uu nolosha bini-aadmiga ee muslimiinta dhib ku leeyahayna rasuulkaa ka digi lahaa laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiisun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim ambiyada qaarkood baa toddobaatan dumara qabay qaar baa boqol qabay shareecadooda u banaynaysa marka haddii guurka faraha badani uu dhibaato keenayo mudankii ilaahay soo diray baa ummadda uga digi lahaa marka qofku de haddaanu isagu mas-uuliyadda ka soo bixi karayn waa baab kale wa in khiftum an laa tacdiluu waawaxidatan inaad mid ku adkaysataa waa baab laakiin haddii aad kartidaa leedahay su-aasha ugu dambaysa ee ay soo weydiiyeen waxa weeyaan Eh, maya mid baa ka dambaysa xasaasiyadda ama indhaha xasaasiyadda ku dhaca eh, inta badan maxaa keena maxaase lagu daweeyaa ya waa iyada un labadaba isku xasaasiyaddu bay ka wada hadlaya ah, bismi llahi raxmaan raxim xasaasiyadda waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu badane eh, dadku aada u dareemaan waxaa laga yaabaa qofku noloshiiso dhan inuu dareemo aniga waan leeyaho waxaa laga yaabaa inaan habeen walba kenya cuno marka ama samboor qofka ha ku keento ama indhax cuncun ha ku keento ama jidhkaba xasaasiyadda ha ka qaadee xasaasiyaddu aad bay u badan tahay waana cudurrada aan tegayna soo noqnoqda iyo ka mid tahay waxay ku badan tahay caruurta da-doodu yar tahay inta ay shan iyo toban sana ka gaarayaan iyo aad ugu sii badan tahay indhaha marka dawooyin loo qoraa jira oo qofka aan waxba yeelayn iyo qaar wax yeelay labadooda jiraan marka wax muhiim ah in dhakhtarka lala tashado laba noocoo dawaa loo qoraama mid xoog badan oo markiiba xasaasiyad ka jaraysa laakiin haddii muddo dheer la wado dhibaato keeni karta iyo mid aan dhibaato lahayn oo qofku muddo dheer wadi karo laakiin aa ah, awooddeeda xoogay yar tahay marka dawooyinkaas eh, waa la siiyaa eh, allahuma mustacaan waxyaabaha xasaasiyadda keeni karana qofku inuu ka hortagaa muhiima wax ugu badan keeni kara waxaa ka mid ah dhaska iyo siigada iyo cuntooyinka qaar iyo cadarada iyo waxyaabahan dhaashyada la marsado ama siridaha ama saabuunaha inta way keeni karaan qofku marku inuu ama cuntooyinka la cuno qofku inuu kala ogaadaa wanaagsan oo kala barto wixii uu xasaasiyadda ka qaadayo uu markaa wuxuu iska ilaalinka iska ilaaliyo wabilahi tawfiiq su-aasha ugu dambaysa aan doctoorka weydiinaya waxa weeyaan dawooyinkan dhakhtar la-aan la isticmaaliga indhaha maxaa tale ka bixin lahayd muraayadaha la qaato oo hadhka ah oo aan dhakhtar kuu qorin muraayad ahaanuun dadku ay ugu xaragoodaan iyagu wax dhibaataa indhaha ma u leeyihiin bismi llahi raxmaan raxiim dawooyinku oo kala baxaan indhaha loo isticmaalo qaar warqad la'aan baa la bixiyaa oo farmasiyadaa bixiya waa noocan indhaha qooyo kale hadda dawooyinkan aan leenahay indhahay qooyaan oo dufan ka dhigaan oo qaleelka ka bayaan kuwa looma shardiyo inuu dhakhtar qoro tusaale ahaan adiga lagu qoriyaa ama saaxiibkaaba maaragtay eh, indha qaleelkaasaad dareemaysaa farmasiga tagaysa ka soo qaadan kartaa waayo iyagu haddii weliga aad isticmaalayso wax dhibaato ah ma laha ama dawooyinkan kale ee antibiyootiga ah ama steroidka ah ama dooyin kale indhaha loo isticmaalo waxa waa khatar qofku inuu iska iska isticmaalo ama iska iibsado marka dee caalamkan marka la eego farmasiyada kala sheega kuwana lama ogolo kuwana lama maarata qofku u qaadan karaa waxa ugu muhiimsan waxa weeye kuwan qaleelka indhaha ka beenaya maaratay dufanka iska waad iska qaadan kartaa laakiin haddii xanuun aad ku aragto indhu waa qaale wax wanaagsan dhakhtar kuugu dhow inaad u tagto oo isagu talo ku siiyo waxaba laga yaaba inuu dawa aan waad ku bogsataa way karta taladiisa insha allah muraayadaha soo hadhay muraayadaha har kale dadka jooga dhulka kulaylaha ah ee qoraxdu ku badan tahay sagaalka subaxnimo ilaa shanta galabnimo inta qoraxdu kulushahay aad waxa wanaagsan inay muraayada madow xidhaan ama har leh leanna waxa weeyaan iftiinkaa badan qoraxda waa altra altraveolet buu leeyahay marka wuxuu soo dedejiyaa caadka indhaha gale soo dedejiyaa teeda kale dabeeshan iyo siigadan iyo waxaan dhacayana nabarrada nabarrey ku samaysaa indhaha anugu reermiga waxaa kula talnaaba in uu muraayad madow hadduu nabarada yeeshoo kale intuu nool yahay u xidhnaado marka muraayadaha madow waa iska caadi qofku uu xidhan karaa maaragtay wax dhibaatana ma keenaan